aayadda hore sax laa ikraha fi diin xadiidkuna waa sax xadiidka horta wuxuu la macno yahay aayad kale waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilaahi uu la macno yahay see loo jamcinayaa diinta lagula dagaalamayo baa laba ah xadiidka cumuumkiisa nusuus baa khasistay oo waxaa la yidhi qaatilu ladiina laa yuminuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allaahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu kitaaba xataa yucuu jizyata horta cumuumka xadiidka tanaa laga soo khasisay markay jizyada ogolaadaan shaksi ahaan diin loogu qasbi maayo laakiin diinta haddana waa lagu qabi diinta dadka waa lagu qabi mana lagu qabayo ninka idin sheeg idin fasiro diinta dadka waa lagu qasbiyo inay hogaanka maamulkeeda guud u hogaansamaan waa lagu qasbi oo shariicadu inay taliso ogolaadaan isagu laakiin islaamnimada inuu galo lagu qasbi maayo waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun iyo xadiidkan iyo aayadda kale marka la isu geeyo waxay tilmaamayaan ka maamul iyo hogaan iyo talo lama ogolaanayo kufrigu inuu taliyo waa islaamku inuu taliyaa markii mustawaa shaksi loo soo dego dhafoorka laga saara ashahaada ma la dhihi maya ahludimaa dhan baa soo mareynay kitaabkataa soo mareynay axkaam ahludimaa maxay ka dhigan tahay dadaan muslimen muslimiinta la nool way adi gaalow la dhihi maayo ama islaamna la dhihi maayo laa ikraha fi diini wey markii laakiin maamulka iyo sulطada iyo talada iyo axkaamta la fulinayo noqoto islaamkuna sulطada yeesho wey ciddii taa ka hor timaadana foodaa la marin tabanteeda hadii la helo waa in la hadda adigiibaamar gibilka iyo koodhiga bixinaya maxaad qaban axaadiidta sheegaysa qof uurka hooyadiis markuu ku jiro jiray in la qoray cimrigiisa intaas uu dh intaas uu dhaafaynin inta intaas uu dhaafaynin iyo kuwa kale ee sheegaya in ixsaanka qofka loogu kordhinayo cimriga iyagana maxse laysu waafajinayaabaan u gartay masalada horta waxay ku fiicnayd wakti gaaray u baahnayd laakiin nusuustu qur-aankana waa sheegay arintaa sheegtay oo kaleet mid u dhow oo wuxuu yihi ina ajal allaahi idaa jaa laa yuakhar laakiin daahirka qur-aanku dhowr meelood wuxuu ku sheegay ajasha ilaahay agtiisa uu qoray waa labo suurat alancaam bilowgeeda uma qadaa ajalan wa ajalu musaman cindahu baa la sheegay suuratu faatirna waxaa lagu sheegay wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumurihi ilaa fii kitaab cimri in la dheeraynaya lana soo gaabinayso maart meel baa loo soo gaabiyey meelna waa laga dheereeyey marka la soo gaabiyey meel baa laga soo raray meel baa la keenay waa laba meelood marka la dheereeyena meel baa laga durkiyo meel baa la gaarsiiyeyna waa laba haddaba laba ajaliyo laba inay jiraan cumri bay aayaddu tilmaantay aayad kale waxay tilmaantay labadaa inta udhaxaysaay in wax kala badbedel iyo wax kala tiritaan jiro yamxu llaahu maa yashaau wayubitu wa cindahu umulkitaabi bay tiri aayad kalena nabiga waxaa kaloo ka soo caslm inuu yihi laa yarudu lqadaa ila ducaa qadihii la qadaray ducadii allabari baa celiya wax kuu qoraa baa allabari celiya inaad alla baridana way qoraydo inaad alla baridana way qorayd waxaa kaloo nabigeena ka socod salaam ducada markii la aqbalaya saddex baa loo aqbalaa inuu yidhi in waxay rabtee lagu siiyo in ajirkeeda aakhara lagu kaydiyo iyo balaayo kaleoo kugu soo socotay in lagaaga xijaabo balaayada way soo socotay soo maa inay soo socoto wax qoraa way laakiin waa la celiyey waxaa kalood fiirisaa ilaahay ilaahay baryuu yidhi alla barigu hadduusan waxbaba bedelayn maxay tahay qiimaha iyo xikmadda ule maxaa ilaahay loo baryo walidaalika salafka iyo saxaabadii in badan waxaa ka sugan inay dhihi jira ilaah wadaa dadka xunxun igu qorta iga bedelo kuwa fiican igu qor taa macnaheedu waxaa weeye cimriga la qoray waa saddex xaaladood wey kitaabadu waa kitaab alazaliya iyo kitaab alcumriya iyo kitaab alxawliya saddex jeer wey mid waa sanad oo maragaa laylatulqadriga qur-aanku sheegay in la siiyo xamiimu lmubiin inaa anzalnaahu fii laylati mubaarakaةi inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kulu amri xakiimi amra min cindina habeenkaa laylatulqadriga ah shaqada sanadeedka malaaigta loo qaybiya diiwaan baa la siiyaa marka saayeen saayeen saayeen saayeen saayeen kaasi waa sanadle habeenka habeenkeedii markii la gaarana ilaa habeenkii sakaraa loo dhiibaa midna waa cimrigaaga oo waa xadiidkaa tilmaantay ibnu mascuud fayursalu ilayhi اmalaku fayumaru biarbaci kalimaatin bikatfi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyin ow saciidun baa la qoraa midna waa kitaab alazaliya oo uu nabigu sheegay ala slam in alla awalu maa khalaqa allaahu اlqalm waxay dhaha bura qalamka ugu horeeyey faamarahu amar buu siiyo wax qor buu yidhi fajara alqalamu bimaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama tan iyo qiyaamada waxay dhici doonaa maalinkaa la qoray qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana konton kun oo sana ka hor intaan cirka dhulka la abuurin waina yowman cinda rabbika ku dhufa marka ka sanatin konton kun oo sana kun ku dhufo intaasoo sanaa tiradeenna intaan celiya dhulba la abuurinan aadan la abuurin baa cimrigaagiiyo wax walba lasii qoray haddaba saddex kitaabaa taalla ta ugu waasacsani waa tan ugu horreysay ta labaadna waa midda malagga uu soo qoray ee loo soo diray ta saddexaadna waa shaqada la qaybiyey labadan daba way bedelmi karaan taa hore laakiin ma bedelanto waxaa laga yaaba inaad tidhaahdaan taa hore ma bedelanta labadan dambana way bedelmi kartaan inaan waxoogay jilciye inaad u baahataan diiwaanka kore ixsaanka aad tusaalo soo qaato marka dadku tusaalahay badanaa ku fahmaan qof baa cimrigiisii diiwaanka sara waxaa ugu qoran qofkan haddii uu ixsaan aanu samaynin afartan sano uu ku dhimanayaa hadduu qaraabada xiriiriyana shan iyo afartan buu gaarayaa hase ahaatee uu xiriirin doonaa oo han iyo afartan buu ku dhimanayaa intaa tusaale ahaan saasoo kaleetaa ba waxay culimmadu leeyihiin baa diiwaanka asalkaa ah ku qoran kan loo qoray markii ilmaha la qorayay waxaa la qorayaa waxa uu ku dambayn doono ama camalkiisa qaalibka u noqon doona labadaa mid baa la qorayaa mid walbana waa noqon kartaa kay tawaafuqkii asalka ahaa yeeshaan natiijada gabagabadana taasaa la qoray kan kalena sida daahir camalihii baa la qorayaa kan sanadkana isagoo shardi ku xihan baa loo dhiibayaa hadduu qaraabada xiriirin waayo nafta ka soo qaad malagu ma oga inuu xiriirin doono in kale laakiin diiwaanka sare inuu xiriirin doonaa qoran qaraabaduu xiriirin wuu la soo noqo warqadii ninkii qaraabaduu xiriiriye oo shardigii laygu xiray baa la waayayo waata warqadiisii wan wadaabuu dhihi ilaahay waa ogaa korna waa ku soo qorayn wa cindahu ummu lkitaabi wey labadan sokana yamxullaahu maa yashaa wey kaan la tirine horena wa cindahu umulkitaabi wey intaa kaga soo koon intaa ka badan yaan idinkusii mashquulinin waa masaa'il kitaab laga qoree labadan risaalo ee midna shawkaani uu leeyahay midna murcil xambali uu leeyahay labada risaale labada mashhuur xasan salmaan baa taxqiijiye akhri haddaad weydana fatxulbayaanka sadiiq xasan khaani tafsiirka ah aayaadka aayadda suurat lancaam uma qadaa ajalan waajalun musaman iyo wamaa yucamaru min mucamarin tafaatir labadaba masalada risaaladii shawkaani oo xarfan ah ama nuskeeda ama badankeedu soo guuriyey halkaa ka koobiyeyso ka raadi haddaad ka hadasha kutubtaas wuxuu yidhi adoo raalli ah waxaan ku weydiinayaa su-aal ku saabsan casharkii aan soo dhaafnay nin ayaa wuxuu leeyahay geel afar geel ah nin kalena waa wuxuu leeyahay toban geel ah waana isugu jiraa geela sidaas alad ah oo ay u bixiyaan sekada say sekada u bixinayaan soo maaha sekadii waxaa la bixin laba neef oo aria geelu afar iyo toban weeye laba neef oo ari aa la bixin boqolley bay u qaybsan afarta neefi waxay boqolkiiba uga dhiganto buu ninkan qaadan waxa labuun baa ninkan afartanleh la saari tobanku boqolkiiba waxay uga dhigantana ninka intan leh baa la saari haddaad atarida kolkuletar intaad qaadato oo afariyo toban geela laba neef oo ari ah aada qiimayso hadhow in la qiimeeyo qiimo la celiyo unbay noqone labada neef qiimahoodii de afar iyo tobanka tobanka wii ay uga dhigantaa boqolkiibana ninkana iska bixiyey ta kalena ninkana lagu leeyahay xisaabtun bay dib isugu celinayaan saasay uma yataraajacaani dibbay isugu noqonayaan midkood intuu bixiyo ama ka waxyar ha bixiyo ama ka wax badan ha bixiyo marba xoolo hadday isku jiraan saasaa la isugu noqonayaa xoola nool hadday yihiin masaladaana waan soo marray su-aashan aan kusoo gabagabayn asalaamu calaykum waxaad iga jaahil bixisaa haddii aan laba nin inta isku jebiyo oo aan dhaho hebel ayaa gadayo beecaas ayadoo been ah diinta maxay ka qabtaa arrinkaas beecaas ma xalaal baa mase xalaal ma aha beecaasi aad wax iibsata xaaraan wey kow waxaad sheegtay hadduu been ahaa dee been inay xaaraanta adaa sheegay laba haayadiiyo hadafka aad u sheegtay waa in aad ninkan ku dulmido ku beecjebisa weeye beenta aad sheegtay musuq maasuq iyo khiyaamaad uga jeeday masaladan waxaa cagsigado ii shabahdaa tii nabigu uu yidhi qofku inuu ku dhaarto waxaasuu intaasu igu joogaa oo lafiha ah, intaa yar baan saartay isagoon ku joogiduu yidhi albaycu alxarifu munfiqatun lisilcati mumxiqatun lilbarakati barakadana way baabi'isaa alaabtana dadku intay kaa rumaystaan dhaartaa lagaaga qaataa qiimihii way ku dhaafisaa laakiin xoola aan baraka lahayn marka waxaan baraka lahayn baad gadatayoo musuq maasuq iyo khiyaano beenaad u sheegtay hadda ka hor ayaa kuu soo qoray haddii haddii aad ka jawaabtana jeedta ma joogin to lix iyo toban sano ayaa muddo ka soo wareegtay lix iyo toban sano ayaa waxaa waxaan helay lacag dhan boqol doolar lacagtii waa ku shaqeeyey lacagtii faa'iido ayay soo saartay faa'iidada anigaa maa leh mise qofkii ay ka dhuntay haddii aan waayana maxaan samaynayaa xoolaha iyo faa'iidadaaba haddaadan lix iyo toban sano boqolkii doolar wax soo sheegtay arag ilaahay ha kuu anfaco ha kuu barakeeyee xoolaha lafiya intaba adaa iskale haddaad ninkiina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 weeye dacwaduna saddex qaybood bay noqon kartaa saddexdaa qaybood labaa isku xukum ah oo labada waxaa weeye waxa la isku haysta yaa gacanta ku hayaba faasilka kala saara ah haddii labada qof aysaya midkood gacanta ku haya waxa la isku haysto qofkaa gacanta wax ku hayaa muddacan calayhi ah oo wax lagu sheeganayaa haddiise ay labaduba gacanta ku hayaan oo wax gacanta ugu wada jira uu yahay ama midkoodnaba aanu haynin oo masalada nus muddaciya nus muddaca calayhi ay wada noqdaan ama labaduba laba muddaci ay noqdaan labada xaaladood isku xukun bay noqonayaan xaaladdii haddii xoolihii gacanta nin ugu jiraan ninna ku haysto oo ku sheeganayo waxay noqonayaan muddaci iyo muddacan calayhi qof wax sheeganaya oo wax haysta iyo qof lagu sheeganayo oo la haysto labada ay kale leeyihiin ee boos ay kale leeyihiin waxaa weeye ninka wax sheeganaya ee waxbaa iga maqan oo layga haystaa leh ee muddaciga la yidhaahdo baa markhaati laga rabaa ninka kalena haddii ninkan markhaati laga waayo dhaar baa lagu leeyahay saa darteed buu wuxuu ku yidhi tilmaamay xaaladda noocaasa oo labada qof midkood xoolihii iyo hantida laysku haysto isaga mas uuliyadii iyo maamulkiisa ay ku jirto ama toosa u hayo ama ciduu isagu u dhiibto wakiilo a u hayse waidaa kaana maca almuddaci haddii ay ahaato maca almuddaci ninka wax sheeganaya bayinatun markhaati haddii uu keensado samica hal xaakimu qaadigu waa dhagaysanayaa haddii ay ugu markhaati kacaanna waxakama lahu lilmuddacii buu u xukumayaa bihaa bilbayinati markhaatiguu wax ugu goynayaayo xukumkii isaguu ku siinayaa base markhaatigu shuruudii loo baahnaa haddii laga helo waxna soo hormaray waxna gadaal mar labaad inoogu iman doona insha allahu tacaala haddii qofkii markhaati iyo caddayn keensado in xoolaha qofkan kale gacanta ku hayaayay isagu uu leeyahay markhaatigaa la xukumayaa markhaatigii sidii uu keenayna dee waxaa ninkii xoolihii waa lagu wareejinayaa ninka kalena xoolaha iska soo wareeji xaqu marihid inaad haysataan lagu leeyahay in lam takun haddaynan ahayn lahu lilmuddaci qofkii wax sheeganayay bayinatun markhaati ma haysto falqowlu hadalka la xukumayaay ee gartu ay ku go-do qowlu lmudacaa calayhi qofka wax lagu sheeganaya ee lagu haystay hadalkiisa weeye laakiin biyamiinihi maca yamiinihi isagoo dhaar ku daraya qofkii haddaad markhaati loo waayo ku caddeeyo wixii lagu haystay isagaa la dhaarinayaa inuusan qofkaa waxba ku ahayn qaabka iyo siiqaduu ku dhaaranayaay gadaal bay nooga iman doontaa insha allahu tacaala laakiin dhaar baa lagu leeyahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ka qowl iyo qaaciide caam ana waa u yidhi ka xukum iyo qadiyado laysku ysku qabsadayna waa u fuliyey nabigu calayi salaatu salaam mar yid ahaa haddii qof waliba wuxuu sheegta la siinaya iska qaada la leeyahay dad baa dad xoolahood iyo dhiiggoodaba sheega xoolahood dhiiggoodba sheegan lahaa walaakin ilbayinatu cala almuddacii markhaati waxaa laga rabaa iyo caddaysasho qofkii wax sheeganayay riwaayadka qaarkoodba waxay ku dareen walyamiinu calaa man ankar qofka diidan ee waxaa ma laha qofkan lehe la haystahaana markhaati buu leeyahay haddii kaasii dhaar buu leeyahay haddii kan hore markhaatigiisii waaye marna nabiga casr laba nin oo dhul isku haystaa ula yimid ninkii dhulka hay baa dhulka gacanta ku hayay oo beeraha hayay ninkii kalee sheeganaye mudaciga ahaa buu nebigu wuxuu ku yidhi alaka bayinatun war wax markhaati a ah ma haysa ma haysataa markaasuu wuxuu yidhi maya markaasuu wuxuu yidhi haddaba dhaar baad ku leedahay markaasuu rasuulka ilaah ninkan ilaahay ka baqaya ma ahanoo inuu kitaab baa la yara a maroo dhaarta xagaf kaga siiyo kofsha haw kaban maayo nabi wuxuu yidhi laysa laka ilaa daalik inaad dhaarsata waxaan ahayn oo kuu furan oo jidoo kuu bannaan ma laha markhaati keensa waad weyday isagaa kuu dhaaranaya intaasay ku dhan tahay haddaba haddii uu qofkii dhaarto waxba kuma lihid mana qabsan kartid hadday xaq tahay hadday baail tahayna aakhara ilahay idinkala saari doonaan laakiin adduunku qadihii iyo xukumkii halkaasay doodu ku afjaran tahay ay ku xihan tahay saa darteed maadaama aadamuhu wixii aad u dhiibatay xaggiisa kaa mara laga yaaba inuu kuba dafiro marka horaa waxaa lagu yidhi markhaati iyo qoraal samayso hadda adigu samaysan weyday ood iska aamintay asagu ku dafiray annaga dilaad aamintay waruma hayno ilaahay baa og ilaahay waxii la soo dejin maayo qadihiisa iyo sharcigiisana ma aha hadda intu inala hadlo inuu yidhaahdo hebel baa leh haddiiba hadal iyo haatuf aan maqallana maadaama ambiya rusul aynaan ahayn majin baa waxa hadlay iyo wuxuu yahay ma garan karno saa darteed dhulkan ka hadeshiinayo geed baan ka dhawaajinayo xoolaha laysku ysku haystaa hadliiyo sharciga xukun ma galaan sababtoo xoolaha waa laga hadlin karaa sida dadka la moojiinayo mujtamaca ummadda qaar jin la shaqaystaa jira jinku neefka madaxiisa intuu galo oo gilgilo waa kula hadli karaa alla neefkii baaba hadlay waxba kama jiro xukunka sharciga markhaati ma haysaa haddii aadan haynin waxaa lagaa rabaa baa lagu leeyahay dhaar soomaalida nin baa waxay ka sheegaan inuu yidhi alilaahi muhadl alilaahay muhadl inay yidhahdeen sax buu lahaa suc wuu madoobaa wejigana waa caddaa siciisana waa yaqiinay nin baa sicii intuu qabtay maalinimo isagoon ogeyn buu intii caddaynna riijii madow u mariyey waana iska kaxaysto waa xaraystay ninkii sicii hadduu waay waa daydeeyey ninkan xeradiisii ugu tegey waa isqabsadeen sacan sacaygii weeye ninkan sacagii tilmaan sac madoo weji cad buu ahaa sacan misaga weji cad weeye maxkamadda haddii la yimid markhaatina uu keensaday waxaa la yidhi sacaaga see wakaa madow weji cad buu ahaa ani sacayguma weji cadda buui wada madow yahay keenaa la yidhi sac wada madow baa la keenay markii waxaa la yidhi xaaji waxba kuuma yaallo tilmaantaadiina meesha ma taallo ninkan wuu kugu dhaaran war ninkan baan buu ku dhaaran iga daaye maya uu kugu dhaaran baa layidhi markaasu wuxuu qabta markuu waayey buxuu dhahan ilaahay muxamed yiraahda sicii hebel oo wejiga la madoobeeyey wey marka ilaahay muu hadlo ilaahay wuu idin kala xukumi doonaa aakhiro hadda adduunka laakiin qaacidada sharciga ee uu dejiyey walyamiinu calaa man ankara ninkii mudaca calayhiga ahaa dhaar baa lagu leeyahay intaa marka laga soo gudbo laba mid bay noqon ninkii dhaara la yidhi inuu dhaartana way dhici kartaa inuu dhaartii ka cabsadana way dhici kartaa fa inna kala hadduu ka baqo canilyamiini dhaartii ninkii waa dhaaran waayey ruddad dhaartii waxaa lagu soo celin cala almuddaci qofkii wax sheeganayay ninkii la haystay hadduu dhaartii ka warwareego oo dhaartii uu ku dhici waayo dhaartii waxaa lagu soo celinayaa ciddii wax sheeganaysay oo waxaa laleeyahay adiguu dhaaro booskii markhaatigana ha kuu gasho xaq iyo xoolihii yeelo in ninka lagu soo celiyey marfayaxlifu wuu dhaaran wayastaxiqu wuuna mudan dhaartaa lagu soo celiyey buu dhaaran wuuna mudan masaladaa dhaarta in la soo celin oo la dhaaranayo labaa loo deliishaday bay yidhaahdaan culimmadu iyo mid saddexaad oo daciifa ah. midka koowaad aayad qur-aanaa tilmaantay bay yidhaahdeen suuratu lmaa-ida ninkii safarta ku xanuunsaday ee dardaarankii markii laga hadlayey waa kii la yidhi haddii aad ka shakidaan dadkii xoolaha keeneen ninkii markuu dhintay kaga tegey dhaariib aayadda qayb ka mid ah marka waxay sheegtay dadkaasi waxay mudan yihiin aw yukhaafu an turadda aymaanun bacda aymaanihim qofkii muddaciga ee wax sheeganayey dhaartoodii intuu ka daba dhaarto in xoolihii lagu yeeshaa dhici karta haddaba muddaci haddii muddaa calayhigii dhaartiisii beenowda ama ay wax qaban weydo inuu dhaaran karaa laga gartay bay culimmada fuqahada qaar yidhahdeen midda labaadna waxaynu ku soo marray qasaamadii ninkii reero duleedkood iyo astaamo laga helay tilmaamaya dadka inay lug ku leeyihiin nabigu wuxuu yidhi markay qoladii ansaarta ahayd nimankii reer yahuud ninkii la gowracay ku sheegteen beertoodana lagu dhex gowracay wuxuu yihi taxlifuuna waad dhaaranaysaan konton dhaarood watastaxiquuna dama qaatilimmaqtuulikum ninkii laydinka dilay dhiiggiisiina yeesha markaas rasuulka ilaah arrin aanaan goobjoog ahayn seen u dhaarannaa markaasuu wuxuu yihi fatubri'ukum yahuudu fii khamsiina min aymaanihim kontan dhaartooda ka mida ah, yuhuudi hay isku beri yeesho marka markaasay taasina dood ka kiciyeen haddaba labada qolo kii dhaarta marka hore lahaa haddii uu dhaaran waayo oo ka baqo inkan kale lagu celinayoo dhaara la dhahayo halkaasaa laga gartay yidhahdeen ama xadiidka daciifka ah xadiidka mucalliqiintu ay kaanaana xaakim wariya ibni cumar u leeyahay dhaarta ninkii xaqa lagu radulyamiini calaa aalibi اlxaqi walow xaakim waa saxiix isnaad uu yidhi imaamu dahabi istidraakaadkiisa cala almustadrak uu leeyahay tacliiqaadkiisa wuxuu leeyahay laa acrifu muxamadan waa nin moxamed ibnu masruuq layaha sanad ku jira wakhshaa an yakuuna alxadiidu baailan aadna waxaan uga cabsanayaa buui xadiidkan beenaan jirin inuu noqdaa aad uga baqayaa walidaalika xadiidka sanadkiisa ninkaasoon la garanayn bay dhammaan muxadisiintii ka dambeeyey isku raaceen inuu majuul yahay xaakimna awhaamtiisuu ismoodsiiye ay tahay xadiidkan wuxuu tasxiixinayo laakiin labada kalaa kaga filan haddii ninkii lagu soo celiyey uu dhaarto xaqii buu mudanayaa caddayn bayna u noqonaysaa taasi waa xaalad xoolihii gacanta ninku hayo waidaa tadaacayaa hadday isla sheegtaan oo un xaaladii horey geli doontaaye shay-an waxbay isku qabsadeenoo iskula soo dacwoodeen fii yadi axadihimaa midkood gacantiisa ku jira falqowlu qowlu saaxibi اlyadi hadalka xukunkee gari ku go qowlu saaxibi اlyadi ninka gacanta ku haya hadalkiisa weeye biyamiinihi dhaartiisa isaga isagaa mudacaa calayhiyah isagaa dhaaranaya marka horey gacanta ku haya wain kaana hadduu yahay fii aydiihi aydiihimaa labadaba gacantay ku hayaan guri baa laysku haystaa nin walba qayb buu ka degan yahay anaaleh anaale baa la haystaa taxaalafaa waa isla dhaaran wa baynahumaa waana loo qaybin oo dhexdoodaa laga dhigi wadaag baa laga dhigio waa loo qaybin fuqahadeena shaaficiyadu masalada waxay u deliishadeen xadiid daciifa oo aan sanadkiisu sugnayn oo nabigaa yihi laleeyahay calayh salaatu wasalaam laba nin baa isku soo sheegtay neef geela ama neef gaadiida isku qabsadeen midkoodina markhaati ma haysanin nabigaa labadoodii u qaybiyey xadiidka xadiid daciifa wey laakiin waxaa asaxday inay dhaaranayaan labaduba laakiin inay dhaaranayaan laakiin dhaarta lagu qorituurayo koodii qorituurku dhaarta usoo baxo baa dhaartii mudanaya hadduu dhaarto xoolihii wuu qaadan hadduu ka baqana ka kalaa lagu soo celin intee u dhaarto xoolihii qaadanayaan waxaa dhacday xilliga nabiga calayh isalaatu wasalaam sida imaamu axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood warinayaan laba nin baa neef gaadiida isku qabsaday midkoodina markhaati ma haysanin faamara الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama an yastahimaa cala اlyamiin dhaarta inay u qori tuurtaan buu nabigu amray axaba aw kariha hadday wada jecel yihiin dhaarta iyo hadday ka wada cararayaanba waa qorituur xaquna haddii loo sinmo dadka waxaa lagu kala saaraa qorituurkaa lagu kala saaraa marna riwaayaadka xadiidka qaarkood waxay leeyiin idaa kariha linaani اlyamiina aw istaaxabaaha falyastahimaa calayha hadday labada qof dhaarta ku wada qamaamaan ama ay ka wada cararaan ha loogu qori halka waxaa laga fahmay yidhahdeen haddii midna dhaartii uu rabo midna ani dhaaran maayo uu leeyahay ka dhaarta ku qamaamayaa la dhaarin markay ku dhaartana xaqii buu yeelan kii qori tuurku u soo baxay hadduu dhaarto isagaa xoolihii leh amarana ku dhaarto aabbeena ku dhaarto taa aakhiray jirtaa haddii kii ay u soo baxay qori tuurku dhaarta diido ka kalaan lagu celinayaayo hadduu dhaarto xoolihii buu yeelanayaa marka qurcada iyo qorituurka baa asaxu lqowlayni ah waayo khabarkeeda iyo aharkeeda asaxay kan laakiin fuqahadeennu ay qabaanoo wada dhaaran waana loo qaybinta qowl daciifa weeyo xadiidkiisu uusan asixin sidee buu u dhaaranayaa qofku baabulyamiini marka la gaaro qofka la dhaarinayo ee dhaarta u soo istaagay laba mid weeye imaa xaqdarra in lagu dhaarinayo wa imaa dhaarta xaq sharciga ah inay tahay oo qaadi dhaarinayo haddii qofkan la dulminayo oo dulmi iyo xaqdarro lagu dhaarinayo mas'aladuna mas'alatu lqadaa'i iyo qaadi xukumkii aanay ahayn uu tawriyaysan karaa sidaba tawriyada waxaa la yidhaahdaa eray dadku si u qaateen adna si kale aad ula jeedo sidaa kalena macnihiisu noqon karo laakiin dadku badanaa sibay u qaadan adiguna si kalaa u wadaa arintaasina aad bay u dhici kartaa tusaalaan waxay yidhaahdaan qof yimid baa lagu weydiiyey in lagu yidhaahdo hebel ma yimid adigu haa inaad tiraada ma rabtid inaad sheegto mayadana waa kugu been wax u dhexeeyaa jira marka waxaan haaye maya midna ahayn baa jira ma sheegi kara wey hadda ma sheegi kara markaad tidhaahdo inaadan ogeyn baa loo qaadan laakiin ereyga haddaan sii dhiraan dhirinno ma sheegi karo waan cabsan ama dhib baan ka baqi ama waxbaa ka dhacaya way noqon kartaa adugu haddaba hadalka ninna si u yidhi ninna si u qaaday waa baabu tawriya la yidhahda carabiga ereyga dadku markiiba si u qaadanayaan laakiin macno kaloo loola jeeda leh ma sheegi karo arrintaa waxba kama dhihi kara hadda waxyaabaha saas oo kaleeta tawriyaa la yidhahda haddaba dhaarta erayga si waad u dhigi kartaa haddaynan xukun qada ahayn xaqdarrana tahay dhaarta si kale waad u dhigi kartaa ereyga dadku say rabeen u qaateen adna hadhow goortaad cadaadiska iyo ikraaha ka baxdo aad hadhow dood labaad ka furan karto baa kuu bannaan wax tawriye la yihahdaa sharcigu ma aqbalo dadka ku dhaarinaya siday u fahmeenay ula jeedaan bay dhaartaadu noqon ad wax kastoo kale u danlahow nabigana yidhi calayhi salaatu wasalaam yamiinuka calaa maa yusadiquka bihi saaxibuka dhaartaadu waa hadba ninkaad isaysataan siduu u qaatee u rumaysta weeye saaad u jeedda ma aha waa sida loo qaata weeye haddii aan taa la dhihin nin walbaba dhaartii lagu yeeshay inta uu dhaarto buudi dood iyo dacwo labaad ka furi lahaa weligeedba dacwo ma dhammaateen haddaba ninkii markuu dhaaranayo siiqaduu ku dhaaranaya maxay tahay saan u dhaartaa waman xalafa ninkii dhaaranaya calaa ficli nafsihi naftiisu waxay samaysay waan sameeyey iyo ma samaynina xalafa wuxuu ku dhaaran cala albatti waalqaci yaqiin buu ku dhaaranaya hadal aan laablaab lahayn waxaan ku dhaaran waxaa inaanan samaynin waxaan ku dhaaran waxaa inaan sameeyey buu ku dhaaran hadal aan laablaabiyo meel loo fasiroo kala lahayn baad ku dhaaran waxaa wuu jira iyo ma jiraad ku dhaaran meeshaa ma tagtay wallaahi baanaan tegin baad dhihi wallaahi baanaan ogeyn inaan tegay lagaa yeeli maayo wallaahi ma garanaya lagaa yeeli maayo wallaahi baan tegey iyo wallaahi baanan tegin baad dhihi hadalkaagunu caddaada wey waayo waxa laga hadlayo adu ma samaysa mise maadan samaynin wey haddii aadan isboogeyn waxaad samaysay maxaad inkirsan tahayba haddii aad warwareeg bilowdana waxaa lagu leeyahay xaaji waxaa iska daa hadalka si fiican u caddee ma samaysay mise ma samayn ku dhaaro waman xalafa qofkiisa dhaarta calaa ficli hayrihi qof kale falkiisa fain kaana ibaatan hadduu yahay wuuu ku cadaynayo wuu yeelay uu leeyahay sidoo kale xalafa cala albati waalqaci yaqiin inuu sameeyey baad ku dhaaran hebel sidaa iyo sidaa wuu yeelay hadaad markhaati haddii ay tahay inuu sidaa iyo sidaa yeelay baan ku dhaaran baadhihi bayga wallaahi masalan qofka saa inuu yeelay oo alaabtan kaa jejebiyey baad ku soo sheegatay markhaatina waad u weyday isagii baa dhaara la yidhi wuxuu yidhi isagu ha ii dhaarto adugu waxaad lahayd alaabbi iga jajabiyey xooluu iga qaatay waxaanuu sameeyey baad ku doodaysay wallaahi inuu sameeyey qaaday bujajabiyey dayacay inaad tirada wey waayo qofka waxaanuu sameeyey aad ku doodaysaa seed ku ogaata ama markhaatigii kuu sheegay keen ama in adigu arkaysa arkaysa ku dhaaro haddaad arkaysay ma ogi iyo waan u malayn iyo way ila tahay iyo saasaan u fahamsanahay waxba lagaa yeeli maayo saa inuu yeelay baa iga wallaahi adheh wain kaana nafyan hadduu yahay qofkan saa inuusan samaynin xalafa wuxuu ku dhaaranayaa calaa nafyi ilcilmi inuusan ogeyn ogaalkaagaad ku dhaaran waayo qofkan adu raqiib iyo catiid mateed waxan wuu sameeyaa lagu lagu haystaa qofkan qofkan waxaasuu sameeyey waxaa ma samaynin baa lagu dooday inuusan qofkan waxaa samaynin baad ku dhaaratay oo ugu dhaaran qofkan is waaa samaynin ilmo caruurood weli u taha dhaar lagu yeeshay ama majnuun aad weli u tahay baa dhaar lagu yeeshay ama nimaad wakiil u tahay baa dhaar lagu yeeshay waxaa inuusan samaynin baad rabtaa inaad ku dhaarato ilmahana alaab naga jejebiyey baa la yidhi markhaati baa loo waayey qoladii baa dhaar lagu yeeshay idinkii bayay ku soo celiyeen iduusan jejebinin baa iga wallaahi maya waayo way dhici kartaa inuu jejebiyo waxan oo caddaynuu noolaya adigana qofkan raqiib iyo catiid ma tihidoo afar iyo labaatanka saac dhaqaaqu dhaqaaqaba ma ogid waxaad ku dhaaran waxaa iga wallaahiya inuu waxaa sameeyey inaanan ogeyn inuu alaab jajabiyey inaanan ogeyn baa wallaahi adih inuu dadka saa u caayoo xoolahaa qaatay inaanan ogeyn baa wallaahi abaad dhihi sababtoo ah qofkani waxaa ma samaynin markasta lamaadan joogin mar saaka waa iska shaqa tagtay caruurtii dugsiga iskuul bay aadeen magaaladaasay aadeen xaafadda ay joogeen miyaadad taagnayd waxay leeyihiin xaalad baa laga soo reebi zaman mucayana ood adigu la taagnayd baa lagu soo koobo zamanka la taagnayd buu waxaa sameeyey baa layidhi waa yaqiinu inuusan samayni waa ku dhaaran kartaa qaci laakiin waxaa dhici karta maadaama dhacdooyinku ay kala duwanaan karaan inaadan ogeyn waxaa inuu sameeyey inaadan ogeyn waxaa in lagu leeyahay inaadan ogeyn waxaa inuu qaaday inaadan ogeyn waxaa inuu yidhi baad ku dhaaran nafyi hadday tahay intaasina waa siiqadii xalifkii iyo dhaarta qaabkii loo dhaaran lahaa shuhuuddi iyo markhaatigii ayaa dib loogu soo laabtay faslun wuxuu yidhi mualifku walaa tuqbalu shahaadatu markhaatiga lagama aqbalo ilaa miman ijtamacat fiihi qof ay isugu timid oo ay ku kulantay maahane khamsu khisaalin shan xaaladood markhaatiga sidiisaba shuruudan in loo xiro sababka asaaska u ah wax sababa asaas u abaa jira markhaatiga markii aada noqonayso shahaadadu waxay leeyihiin waa nooc wilaaye ah waa nooc awood iyo suldo maamula weeye oo markhaatigii aad gudatay baa qof lagu dili oo qisaas lagaga fulin ama lagu rajmin ama gacan lagu goyn ama markaatigaagiibaa dad xoola loogu kala xukumi awooddaadii haddaba aada markhaati kacday waxay noqotay awood xuquuqi ku waajibto xaqna la ysugu yeesho xuduudna lagu fuliyo awoodda sidaasa qofka yeelanayaay waa qof nooc awood iyo sulda maamul iyo wilaayo le weeye qofka wilaayo yeelan kara wa-ayo halkaasaa iman ilmo sabia wilaayo ma yeelan kara oo tiisuuban wilaayo noqon karin koob shaaha maamuli karine dad kale xuquuqdood inay waajibta iyo in dad xuduud laga fuliye iyo sulto awood wilaayo saasa ma yeelan kara majnuunkii ka waran addoonkii isaguba la lahaa inkoob shan ha yeelan karin ma yeelan karaa awood uu wax ku maamulo sultadiisii wax lagu fuliyo halkaa weeye asaaska mas'alada baabu shahaada shuruudan loo xiray shardiga koowaad alislaamu wey islaamnimadu inay shardi tahay cumuuman walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan saasaa lagu dariishadayo nooc wilaaya weeyaa laleeyahay mar kale markii markhaatiga laga hadlayey shahiideyni min rijaalikum iyo minman tardawna min ashuhadaai gaalkaa laga raalli noqday yidhi sideedaba riduhu waa qalbi sooma gaal ha laga raalli noqda layaa yidhi meeshamaba ku jirtaba mar hadda man tardawna la yidhi islaamnimadaa kow ka ah wastashiduu shahiideyni min rijaalikum idinka ka mida gaaladuna waa min hayrikum inay min hayrikum iyo idinka kala tahay halka xaalee laga soo reebay buu nasku ku cadyahay bay yidhahdeen halka xaalee laga soo reebay waa nin safar ku xanuunsaday oo sakaraaday wax muslinoo markhaati uga noqdana waayey gaalo muslimiinta ku dhex noolayd oo ahlu ahaa markhaati waa ka dhigan karaa aayaddaasaa kala saartay minkum haddii la yidhaahdo muslimiinta damiirka loo celiyo muslim baa loo jeedaa yaa ayuha aladiina aamanuu suurat lmaa'ida shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum اlmowtu xiina alwasiyati اثnaani dawaa cadli minkum aw aakharaani min hayrikum dadkii kale soo lama dhihin gaaladii minkum muslimiina wey aw aakharaani ama laba kale oo min hayrikum idinkaan ahayn idinkaan ahayn gaaladii wey idinku dhex noolayn haddaba minkum iyo daway cadlin minkum iyo birijaali kumiya haddii la yidhaahdo iyo waaiicu llaha waaiicu rasuula wa ulilmri minkum idinka mida la yidhaahdo gaafku asaalatan inaga mid maaha wey muslim baa loo jeedaa halkaasay ka muuqataa bay yidhaahdeen shardiga islaam waxaa lasoo reebay xaaladda keliya haddii dardaaran uu meelaan muslim joogin laakiin gaala dimbiyiina la joogaan ay xanuun iyo geeri ku qabato dardaaran iyagu way noqon karaan shuruuddana daba taalla shardiga labaad saddexaad afraadi walbuluuqu qaangaar waalcaqlu wax kala garad iyo walxuriyatu wey saddexdan waxaa la yidhi sabigii iyo majnuunku waxbaba looma qoraba addoonkuna wuxuu la weheliyaa xataa fii nafsihi tasaruf maba lahaba tiisii nin ku tasarufi waayey inuu wilaayiya awood ummad kale lagu xukumo uu tasarufo markhaati guto xaggan u leexiyo sida u yidhaahda loo raaco meesha maba taalba walidaalika <coughs> baa waxay isku qabqabtaan sabiga mumayiskii iyo masale dib ka tilmaami doono inshaa allahu tacaala shardiga shanaadi walcadaalatu wey cadaaladu inay shardi tahay waa naska qur-aanka wاstashhiduu shahiidaway ashiduu daway cadli minkum laba markhaati ah miman tardawna min ashuhadaa'i aada raadhi ka tihiin markhaatigu hadduusan caadil ahayn waxba laguma xukumo cadaaladda halkana lagaga hadli doonaa laakiin mas'alada sabiga hal xaalay culufuqahada qaarkood soo reebeen haddiiba la yidhi sabigu mumayiz hadduu yahay haddiiba la yidhi haddii muslin la waayo gaal ahludima ana joogo gaalkaa booskii markhaati noqonaya aw aakharaani min hayrikum in antum darabtum fi lardi faasaabatkum musiibat اlmowti la yidhi halkaa qaacidaa ka soo baxday bay fuqahada qaar yidhaahdeen arrintaasina walow fuqahada shaaficiyadu ay diideen waa qaacida xukumka iyo qaduhu marar badan baynan kaa maaransiinaynin inaad shaaficiyada halkaa intaa iska dhigto qowlka fuqahada kala qaadato waxay dhahdeen asalka qaacidada soo baxday waxaa weeye markhaatiga waxaa loo shardiyey in xuquuqdii dadka lagu ilaaliyo oo markhaatigu qofkii xaqiisa la dhunsan lahaa uu dhiciyo walidaalika shariicadu ammaantay ninka markhaatiga uu gudo u sheega qonaa markhaati kaaga noqonee xaqaagiisa kaa lumi yidhaahda markhaatiga in la dhibana la diiday shareicaduna ku dhiirigelisay haddaba yaa markhaati noqonaya waxay dhahen hadba dadka inta ugu fiican haddii dadkii cadaaladiina cadaaladdu waxay yidhaahdeen walow uu dawaabita halkan sheegi doona asalkeedu waa dadka alamhalu faalamhal sida loo kala fiican yahay wey zaman kastoo la joogiyo goob kastoo la joogana dadku alamsal falamsal bay leeyihiin cuduusha ragga innaga inoo ee akhyaarta inoo ah haddii zamankii salafkii lagu xisaaba sidii la ahaan jiray waxay yidhaahdeen cadaalad ma noqdaan markhaatina ma galaan haddii sidaa loo adkeeya bahashana xuquuqdoo dhan baa lumaysa dee qof markhaati galaaba la waayayaa saas darteed cadaaladdu waxay yidhaahdeen zaman walba waxaa lagu xadeeyaa xilligaa iyo goobta la joogo dadka akhyaarta iyo warkooda looga qaateenka ah ee warkooda la tixgeliyo ha la yidhaahdo walidaalika fuqahada haddii aad fiiriso tasalsulka taariikhigaa dawaabita iyo shuruuda ninka caadilkiihi zamanba zamanka ka dambeeyaa kasii khafiifsan way sii khafiiftaa sababtoo ah laba mid baa taalla oo nabiga maadaamuu yidhi xadiidka anas ku yidhi maa min caamin ilaa waladii bacdahu shahru minhu sanad kastaba kaka dambeeyaa ka sii xun oo sii fasaadaya marna wuxuu ku tilmaamay nabigu waxay noqon doonaan dadku ka ibililmia geel boqol ah laa takaadu tajidu fiihaa raaxila neef la rarta aan lahayn nin boqol geela neef laga rarta laga waayey bay dadku noqonoo soomaalidu ta yihaahdaan wey xelada iyadu waa wada u la qaatana ma leh fasaadu zamaan buu ka hadlayaa mar kale wuxuu yidhi xadiidka cabdillahi bn camr icaas kayfa anta idaa baqiita fii xusaalatin min annaas in waxoogay qashin ah dad qashin oo isu soo haray haddaad la joogto seed noqon doontaa bal nabigu wuxuu ku sheegay xadiidka xudayfa xataa qolyaha mutadayiriinta ee wadaadada ee mutawiciinta loo yaqaano inayna wada fiicnaan doonin aakhiru zamaanka sida si uu fiican yahay inaad arki doonto waxaan loo baahnayn isagoo faraha kula jira oo nabigu waxaa la yihi rasuulka ilaahayow khayrka ilaahay la siiye wax sharama ka dambeeyaan markaasuu yihi nacamha fitan iyo waxbaa dhici doona xudayfa wuxuu yidhi wahal bacda daalika ashari min khayrin balaayada aada sheegayso markay timaaddo khayrba ka dambayn doonaa markaasuu yihi nacam wa fiihi dakhan khayr waa jirayaa laakiin khayr saafiya meehe qiiq baa ku dhex jira hadda somayda arag marka qolo walba dhinac siday ugu fiican tahay unbaa meel ka soo gelayaan marka waxaa weye waxay noqotay soomaalidu say yidhaahdaan tol wada toosan ninkii doona tollaan buu baxaa kana saal waxugaga tegaysumaa meel cidlaa keligaadoo taagan bahay sarka macnaheedu ma aha xumaati iyo diinxumo dadka ha lagu qaato laakiin zamanka la joogo dadku alamhal falamhal bay leeyihin waxay leeyihin marka fuqahada qaar ka midii zamanka la joogaa shuruuda cadaaladda marwalba xubaa iska bedelaya sababtoo ah xuquuq la ilaaliyaa la rabaa qaacidadu halkaa wey xuquuqdii haddii la waayo dhowr arrimood hadday dhacaan waxay yidhahdeen fuqahadii meelaha qaarkood shahaadatu nisaa lama aqbalo dhacdaa dhacday waxaan dumar ahayn namaba jooginba waxaad tidhahdeen shahaadatu lfusaaq yaan la aqbalin meeshii dilku ka dhacay waxaan fusaaq ahaynba ma jooginoo meel lagu qayilayay bay ahayd meel mafrashoo la qayilayey baa laba isku dishay waxa meesha jooga way wada baksiinsanaayeen meesha dagaalku ka dhacay caruur keliyaaba joogtayba waxa islaayeen waa caruur nisaabu shahaada ma buuxo laakiin ma qashinkaa lagu dariyoo ma la daadin asaxiixu laa waxbaa lagu salayn walidaalika fuqahadu markay saas tahay caruur tahay shuruud bay xidheen qaarkood waxay yidhahdeen kow waa in markhaatiga laga qaadaa intaan goobta lagu kala tegin laba waa inaan qofweyn soo dhexgelin waayo carruurta waa loo yeelin karaa tahdiid tahayeelinayo saa u dheh waa la dhihi karaa ilmahan carruurta hadduusan waayeel soo dhexgelin iyaguna aynan goobtii ku kala tegin warkooda wax badan waxaa laga yaaba waa inayna iyagu iskhilaafin ooyna warar badan oo kala duwan sheegin hadday ilmihii carruur tahay oo dhan isku meel warka mariyaan goobtiina loogu yimaado waa idyaluu soo dhexgelin yaqlibu cala danni danmalaaga waxay u badanaysaa in waxaasaa wax uga jiraan halabatu dannin axkaamu shariicada taa wax lagu xukumo wey wa hunaa xuquuqda in qaabkaa loo ilaaliyo markhaatigan waa weynba warkiisa iska qaado laakiin waxoogay meel luuqa ku soo qaatay soo iskama dhici karta iyada lafteed waa baabu halabati danni wey marka masaa'ilkaa markii aad tafaasiilu qadaana gasho eed qaadi noqoto wax badan baa kaaga soo noqonaya shuruudan laakiin hadda sidaa ay tahay isaga qaado fii maqaami darsi wataqciid iyo tandiir baad joogtaay markaad dabaqaysa ad qaadi noqoto dadkao dhan uma taalla hawshaas ninkii qaadi noqda shuruuda wax badan baa kaaga soo noqon doona walilcadaalati walilcadaalati cadaaladu khamsu sharaa'ida shan shardi bay leedahay kow an yakuuna waa inuu yahay mujtaniban mid ka fogaaday lilkabaa'iri dunuubta waaweyn hayra musirin aan daa'imin cala alqaliili kuwa yaryarka ah oo min asakaa'iri dunuubta horta dunuubta kabaa'irta waa inuu ka fogaadaa kabaa'irtu qaacidadooda waxay yidhaahdaan wax kastoo sharcigu xad adduunka uu sameeyey ama caro ilaahay iyo ciqaab iyo lacnad aakhira loo sheegay baa kabiiro la yidhahdaa qowlkaasaa daabidkeeda iigula dhowaa ninka faahfaahintooda rana kabaa'irka dahabi iyo azawaajir min ikhtiraafi alkabaa'irka ibni xajar alhaytami iyo alcumdatu fi lkabaa'ir rag mucasiriinta qaar ka mida leeyihiin iyo kutubtaasuu tafaasiisha ka raadin karaa waxaa loo deliishaday qofkaasi in ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu ninaan faasiqoon caadil ahayn haddii war uu idiin keeno hubsada waxaa kaloo ilaahay yidhi kuwii xadulqadafka sameeyey walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan markhaati weligiina ka yeelina saas darteed ninkuu xadulqadafku waa kabaa'ir iftiraa muslimiin lagu been abuurto oo aayadda kale kusoo soo degtayna waa kabaa'ir kuwa saasoo kale qofka haddii uu galo markhaatigiisiin aan la aqbalayn baa loo deliishaday hayra musirin shardiga labaad inuusan daa'imi weeye cala alqaliili dembiga ka yar oo min asakaa'iri dunuubta fuqahada qaar waxay leeyihin waa saddex qaybood alkabaa'iru waasakaa'iru wallamamu sakaa'ir sii yaryar kuwa yaryar baa labaa mise waa hal baa la ysku hayaayo sakaa'irtu waa hal noociyo waa laba noocoo yaryar iyo sii yaryar bay kale yihiin kuwa sakaa'irtiihi inaanan daa'imin weyn qofkana waxaa laga yaabaa isagoo khayr badan dunuubta waaweyn iyo fuxshigana iska ilaaliya nooc sakaa'irtaa in lagu imtixaanoo lagu fitneeyaa dhici karto lagu aafeeyo nafta uu ka kari waayo masaladaana ibnuqayim raximah allahu tacaala kitaabkiisa addaa wadawaaw ama aljawaab lkaafi limasala can dawaa'i shaafi buu aad uga hadlay qadii masaladaas inay qofka mushkiladda ah imtixaanka qabsan karo oo wax dembiga lagu yar aafayn karo lacalo inay masaalix iyo manfaco ugu jirto inuu dadaalo hadii goortoomada tajdiidiyo dembi yar haddii uu jiro dunuubta sakaarta waxay yidhaahdeen annadaru ila alajnabiyaati baa ka mida ninka halkaa unbuu fiiriyaayo bahashaasu ku aafaysan yahay marka sakaairtaasoo kaleeto hadduu daa'imo joogteeyo uusan ka towbadkeenin isagana walow toobada in la xubsada ay dhib badan tahay qofka inuu toobadkeena xalay toobadkeenyana yaa urahaya kow saliima sariirati shardiga saddexaad caqiidadiisu inay nadiif tahay wey uusan mubtadic ahayn hadduuba qabri baryaya markhaati ma gala wey ku qabri barya iyo ku jilaaniyooda ku hay cinda fuqahaai shaaficiyati markhaati ma galo waayo aqalla shay mubtadici wey hadduusan mushrik ahayn hadduusan mushrikba ahayn oo wax loogu cudurdaaro mubtadic wey ashcariyaduna ma gasho maaturiidiye ma gasho oo murjia ma gasho oo jahmiye ma gasho isku dar kuwii sifaadka ilaahay diidanaay ee ta'wiilin jiray oo dhan saliima sariirati maaha caqiidadu nadiif maaha markaad waa fuqahadii shaaficiyada ogow saliima sariirati caqiidadiisu miday nadiif tahay wey waa masaladii ahayd masalatun mubtadic asaxu laqwaali cinda ahli اlcilmi sidaa fuqahadu ay iطlaaqeen shaaficiyadu ma aha imaamu shaaficina sidaas ma qabin imaamu shaafici hal qoluu ka soo reebay ahlulbidaca inta kalena markhaatigooda waan aqbali weydi qolada ila اkhaaabiyata niman la yidhaahda maahane aqbalu shahaadaةa ahli اahwaayi ila اkhaaabiya saasuu imaamu shaafici leh qoladaa maxaad ku diiday baa layidhi qoladaa waxaa kamida buu i caqiidadoodii ay rumaysan yihiin ninka aad isku madhabka tihiin been waad ugu markhaati furi kartaa masalada been baaba laga cararaya markhaatige nin rumaysanba qoladaad qofkaa isku kooxda tihiin been ugu markhaati fur qof rumaysanba qofkaa waxaan markhaatigiisa ka aqbala garan maayo alla saxu haddii waa markhaati shilimaan laga markhaati kacaye fii baabi riwaaya iyo axaadiid la warinayo diin laga dhigayoo xalaal iyo xaraam gelaysa baa waxaa la aqbalay ninku bidcabaha ku jire haddii qof inta laga yaqaano tadayunle oo diin badanoo wixii xaaraam iska ilaaliya uu yahay afkiisa iyo ereygiisana qof run sheega uu yahay haddaan beenna lagu arag oo qof run lowa uu yahay qof sidiisa suluugiisiiyo dhaqankiisana qof ilaahay ka cabsi lagu ogyahay uu yahay markhaatigiisiiyo riwaayadiisa labadaba waa la aqbalaya hada صaxiixu min aqwaali ahli اcilm raxmat ullaahi calayh haddiiba xadiidkii nabiga laga aqbalay dadka sifadoodu ay sidaas tahay in la aqbalaa afar shilin iyo toban shilin oo ka marag iyo markhaati kacay min baabi awlaa wey walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan bidcadiisa ka waran marka la yidhaahdo lanaa sidquhu wa calayhi bidcatuh bidcadiisa dembigeedana isaga aakharina ay kala xisaabtami runtiisa iyo ereygiisana annagay ilaahay annaga runtiisaan qaadanaynaa mashmarabsha ka dhacday haddaba qofku mas'aladan saliima sariirati caqiidadiisu inay nadiif tahay waa darajada koobaad hadduu bidac ku dhaco asagu qof tadayun iyo alla kacabsi lagu yaqaano yahay eraygiisiiyo qowlkiisina run lagu og yahay qofku markuu bidcadaa ku dhacaya asaalatan qofka muslimka uma aha isagu diin xumeeyo diin khilaaf isma laha sidanuu xaqii u arkaa hadduu sidaa ilaahay kaga cabsado runtana ku sheego markhaatigiisa waa la aqbalayaa ama jahmi ha noqdo ama jabri ha noqdo ama ashcari ha noqdo ama wuxuu dooni ha noqdo inuu muslimka xaddii islaamka iyo intaa ku jirunbaa shardiga laakiin madhab ahaan waad aragtaa waxay qabaan shardiga afraadi ma'muunan in laga aamin yahay cinda alghadabi markuu caroodo qof markuu caroodo fakanaya waa wax walba isaga hadla waa inuusan ahayn ninka markhaatiga waa la qudqudi oo waa lala hadli oo sideed ku ogaatay baa la dhihi oo bal warkiisa waa la waraysanoo si fiican baa loo dhegaysan hadduu intuu iskaba xanaaqa dadka caayayo ninkaasi sifaatu nifaaq baa ku jira wey oo waidaa khaasama fajara hadduu dad la murmoo isqabtaanoo xanaaqo fajara waxaa weeyaan waa dambaabaa wuxuu rabuu ku hadlaa hadduu yahay ninkaasi markhaati ma galay leeyihin shaaficiyadu muxaafidan waa inuu ilaalinayo calaa muruu'ati milihi anshax wanaagga isaga oo kale isaga dadka meeshuu kaga jiro anshax wanaagga dadka dabaqadiisaasa waa inuu ilaaliyaa waxay idhaahdeen muru'adu waa wax isbedela zamanka la joogo iyo goobta la joogo mujtamacuna wax dad sharaftale ay iska ilaaliyaan baa jira dadkaa sharaftale laftoodu waa dabaqaad wax hebel laga aqbali laakiin hebel aan laga yeelaynin baa jira hadda innagu waa iska caadi sheekhu inuu macawis iyo shaati qaato oo go aya iyo cumaamadda garabka saarto soomaa afrikadan galbeed haddaad tagto macawista haweenkaa ah xirta sidoo kale laakiin nagow waxaa ceeba sheekhu inuu shaati iyo haddii halka aan soo fadhiista caawa anoo suud qabo oo shaati iyo sarwaal iyo jaakad intaan qabatay ii xiran yahay waxaad leedahay wadaadkii ma waashay mise waa ka dhahaysaan laakiin westaranka iyo galbeedka markaad tagto adoo intaa qabaad khudbada jumcada akri waa iska caadi bakistan haddaad tagta ninka sheekha iyo ninka ra-iisul wasaaraha iyo ninka wasiirka baaskiil buu wataa laba wajeeb uga lalmadaanoo alaabtiisa ugu jirto halkaa laakiin maanta haddaan baaskiil soo qaato walaalkiisa wa ka noqon adhahaysaa sooma hadda aragtaan manaa mujtamaca halkaas la joogo baaskiilku dhib ma laha laakiin halkan ninkii lala yaabaya baaskiil inuu waato laakiin ninka dhallinyarada ee ardayga ee meel dhiganaya ee kolejkiisu cararaya baaskiil wata waxaa laga yaaba inaan lala yaabin isaga dadaa haddiiuu yahay baaskiilka waa loo ogolya laakiin ninkii sheekha hadduu baaskiil soo qaato markhaati laga aqbali maayo waayo anshax wanaag maaha ninkaa baaskiilka markuu cayrsanayo hadduu biyihiisa sii caba lala miyaa lala yaabi waa nin arday oo wakti baa ku socdaoo ka gaarayaabaa laleeyahayo biyihiisa baaskidka dushiisa kusii cabbi karaa laakiin wadaadku moos intuu diirta dariiqa hadduu la istaago ma galo macnaa dadka mujtamaca qaybtaad ka tirsan tahay wax sharaf xumi iyo sharaf dhac ku ah waa inaadan samaynin wey wax harafdhac ku ah maaa la waxaa la yidhi sababta fuqahada qaarkood muxidiyiinta qaarkood baa nin bay u yimaadeen isagoo dameer qaab daran saaran buu arkay uu isaga nodarka wax ka dhegaysan maayo yidhi culummadaan lagu aqoon jirin dameer qaab daran waa sheekh baaskiin fuulay oo kaleeto saasoo kaleetay ahaayeen waxaa la yidhi sababta muru'ati milihi loo yidhi maxay tahay waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan waxaan soo mubaax ma aha in baaskiin la fuula waa mubaax ninku banaanka inuu wadaadku biyihi isaga cabo wax diinta ilaahay dembi kama gelin maxaa dembi looga dhigay oo markhaatigiisii loogu diidi su-aasha inay isweydiiyaan baa laga yaabaa ama kitaab musalaxin xadiid markaad maraysaan almuruuca in la shartiyo marka riwaayada laga warinayo anshax wanaag baa laga yaabaa anshax wanaaggani xaaraan maaha xaaraanta baabulfisqi wey anshax wanaaggu waa mubaaxaad laakiin mujtamaca agtooda aan ku fiicnayn adoo kale inaad waxaa samayso waxay yidhaahdeen qofka diinta xambaaraya mujtamacana berri u gudbinaya iyo qofka markhaatiga xambaaraya mujtamacana mas-uuliyadda ereygiisa lagu xukumayo waa inuu yahay qof mujtamaca indhahooda iyo maskaxdooda qadarin iyo qiimeyn mustawihiisa ah mudan waa inuu yahay haddii ay dhacdo qofku waxyaabo isagoo kale aan ku ficnayn inuu sameeyo dadka agtooda wuu qiimo dhacaa marka uu dadka agtooda qiimo dhaco hadhow diinta uu sheegayeyna dadka hoos uma gasho eraygii uu gudaya markhaatigiina kan oo kaleeto kan muxuu sheegi baa la dhihi mujtamacii qadaha marka la xukumayo nisaac iyo dood in lasoo afjaraa la rabaa qofaynan dadku dhanba iyo shaarica iyo bulshaduba aynan warkiisa qiimaba u arkinna qaado uma codsan karo si weliba shirarka isdhishaan digtaa lagu gowracaaye ninku isagaa wuxuu isgeeyey meel banaanka ah hadduu hadlayo ummad warkana muxuu sheegy banaanka shalay mooska iyo biyaha la taagnaa maaha warkaniga sheekhna me naga dhaafay dhahayaan kana sheekh ka xishoo daran maba aragba halka ayaa geeye isagaa isgeeyey muxuu isdhexeshiiyey markuu maanta dadka wacdi yidhaahdo in la iska dareero laydhah kana yacdiguu sheegay isaga muanfuuc waxaan ogeybu ku dhaqmayey nin mujtamiciiba ay waxba ka dhagaysan laayihiin faslu khusuumaad iyo khaslu nisaacaad qowlkiisa laguma salayn karo halkaasay tacliilinayaan fuqahadu ninka waxay leeyihin warka waa in lasoo afjaraa calaa kulli xaal qaabkaasay u dhigeen fuqahadu raxmat ullaahi calayhim aadaankan siinaya walxuquuqu darbaani fasalkan wuxuu ku gebagabeeyey kitaabu alaqdiyati waashahaadaat qaybtii markhaatiyada waana masaa'il iska koobkoobano markhaatigiisa iyo abwaabta lagu aqbalaya iyo inta cadadka markhaati baab walba loo baahan yahay marka wuxuu yidhi walxuquuqu darbaani xuquuqda laga markhaati kacayaay ama markhaatiga u baahani laba qaybood weeye xaqullaahi tacaalaa xaq ilaahay leeyahay iyo wa xaqulaadamiyi xaq aadama leeyihiin fa amaa xuquuqu laadamiyiina aadamaha xuquuqdoodu fa alaaatu adrubin saddex qaybood weeye saddex baa loo qaybinayaayo markhaatigoodaa kala badan darbun qaybi laa yuqbalu fiihi lama aqbalo ilaa shaahidaani laba markhaati dakaraani oo labooda wa huwa maa laa yuqsadu minhu lmaalu wixii maal iyo xoolo aan looga jeedin weeye wayaطalicu calayhi اrijaalu ragguna ay taalacan karaan oo raggu ay ogaan karaan wixii aan xoolo ahayn maalku waa mas'alada soo socota laakiin wixii xuquuqda aadamaha dhex mara baa ka mida isfuritaankii baa ka mida waxaa ka mida dardaarankii baa ka mida iyo waxyaabihii kalee lamid ahaa ee aadamaha dhex marayey